bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb العaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlihi وصxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صaalح bn cabdillahi الcusaymi غafar allahu lahu wlahm jamiica biisnaadihi kuli minhm ilى sfyan bn cuyayna can amr bn dinar can abi qabusa mowla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali waslem alraaximuun yarxamuhum الraxman yarxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طraa'iq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'i usul اlmutuun khasة usul xadiiث اlmustafa wrasuul اmujtaba slى اllahu عalayh wعlى alihi wصaxaabati ajmaciin liyafuuzu bisacaadaة اlcajl wاlآjl fahada huwa اlmajlis الثامن والأربعون من مجالس إقراء وشرح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 bisha ramadaan in la soomo waajibnimadiisa ayuu u baab yahay iyo wa fadli siyaami soomka fadliguu leeyahy oo la caddeeyo iyo wamaa ayuu u baab yahay yatacallaqu bihi soomka ku tacaluq iyo fadligiis baabu wujuubi sawmi ramadaana bisha ramadaan soomka la sooma waajibnimadiisa ayuu u baab yahay iyo wa bayaani fadli siyaami soomka fadliga uu leeyahay caddayn la caddeeyo iyo wamaa yatacallaqu bihi soomka wixii ku tacaluqa ayuu baabkan u baab yahay weyaan arkaanta islaam ka mid ah waa rukniga nabigeenana sala allahu calayh waali wasalam wuu soomay in la soomana wuu faray inuu arkaanta islaam ka mid yahayna oo tiirasha lagu dhisayna wuu cadday nabigeena calayhi salaatu wasalaam soomka wuxuu ka mid yahay arkaanta lagu waajib yeelay markuu nabigeena usoo hajiray calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina isaga iyo zakadaba halkaas ayaa lagu farad yeelay weyaan xadiidka wa ama alaxaadiiu qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu allay nabi rumeeyow kutiba waxaa la waajib yeelay calaykum dushiina asiyaamu soom baa lagu waajib yeelay kamaa kutiba sidii loogu waajib yeelay cala aladiina kuwii min qablikum idinka horreeyey ayaa laydinkugu waajib yeelay ummadihii idinka horreeyeyna waajib buu ku ahaa adinkan waa laydinku waajib yeelay ummadda nabi maxamedey ilaa qowlihi tacala alla qowlkii laga gaara shahru ramadaana bisha ramadaan alladii kaasoo unsila dejiyey fiihi bisha dhexdiisa ama dhexdeeda alqur'aanu qur hudan hanuun linnaasi dadku uu yahay iyo wabayinaatin waadixaatin cadeynyaala oo min alhuda hanuunka ka mid ah ayuu yahay weyaan iyo walfurqaan kala saare xaq baatil kala saara faman shahida qofka xaadir oo minkum idinka idinka mid ah bisha falyasumuha sooma weyaan waman kaana qofkaada mariidan qof buka oo jiran aw calaa safarin ama safar ku sugan facidatun celin la soo celiyo min ayaamin maalmo ukhara ee kale weyaan rabbiga subxaana watacala ayadan qur-aanka ah ee aayaadkan qur-aanka ah ka bilaabata boqolsaddexiyosiddeetanbisuurat albaqara ilaa boqol iyo shan iyo sideedaad saddexda aayadood rabbigan wuxuu ku caddeeyey in nagula farad yeelay bisha ramadaan soonkeeda ummadihii naga horreyn oo farad uu ku ahaa aayadihii qaybeed waxaa ka mid bishan ramadaan in ilaahay subxana watacala uu qur-aanka soo dejiyey sugan iyo weliba hanuunka waxyaabo badan oo ka mid ah cadenyaalkiisa iyo xaq iyo baadil kala saare ayuu rabbigan ku cadday subxaana wa tacaala qofkii bishaan marka xaadira waxaa laga rabaa inuu soomo qofkii jiran ama safar ahna inuu maalmo kala soo celiya intaasuu rabbigan cadday subxaana wa tacaala ama aaadii aaadiista miya maayad kale ku jirta soo intaa maaha ama aaadii aadiista miya faqad taqadamat way soo hormartay fi lbaabi aladii qablahu baabkan baab ka horreeyey ayay ku soo oo waxaa weyaan bunya alislaam calaa hamsin iyo adiladii caamka ahayd oo dhan ayaa soo gelaysa weyaan xadiidka laba boqol iyo toban shanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu uhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam qaala allahu caza wajalla ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kullu camali bni aadam ibni aadam camalkiisoo dhan lahu isaga ayaa iskala ila siyaama soonka mooyane soomka waxaanan ka ahayn isaga ayaa iskala soomkaba isaga laakiin macnaheeda waxaa weeyaan in kooban oo muxadad ah uu yaqaano weeyaan oo ka bilaabata hal xasana toban sii marta ilaa toddoba boqol oo jeer loo lalaabo oo in la yaqaano ood ogsoon yahi ku xisaabtamaa weyaan ila asiyaama soomka ma ooyane fa inahu soomka lii aniga rabbi ayaa iskale subxaana wa tacaala wa ana aniga ayaa ajzi bihi abaalmarkiisa anaa bixiyo anaa dad ku abaalmariyo weyaan wasiyaamu soomkana junnatun waa gaashaan oo muxuu gaashaan ka yahay naartuu gaashaan ka yahay weyaan maxaa yeelay nabigeena sal allahu alayh waali waslm wuxuu noo cadiyay axaadiis kale xufat innaaru bishahawaat naarta waxaa lagu wareejiyey oo xayndaab looga dhigay waxyaabaha nafta ay jeceshahay soomkana muxuu sameeyaa wax alla wixii naftii ay jeclayd ayuu la dagaalamaa cunadii cabitaankii shahwadii xataa bannaanayd kulli ayuu muxuuah soomka ku yahay diddi sida awgeed maadaama shahawaadkii nafta ay jeclayd soomka uu yahay muxuu aha mid reebay in marka mxuu aha naarti uu ka noqdo gaashaan fanaasaba dalika arrintaa marka waa isu qalmaan weeyaan marka wasiyaamu soomkana junnatun waa gaashaan faida kaana markuu ahaaday yowmu sawmi axadikum midkiin maalinta uu sooman yahay falaa yarfud yuusan hadal xun ku hadlin walaa yashab yuusan qaylinin rafadkaas marka dhaqan xun iyo qowl xunba labadaba way soo gelayaan weyaan fain saabahu hadduu caayo axadun qof aw qaatalahu uu la dagaalamo faliqul ha yidhaahda innii aniga saa'imun waan soomana ha yidhaah weeyaan waladii alih baan ku dhaartay nafsu muxamadin nebi moxamed naftiisa ay ku sugantay biyadii gacantiise la khuluufu fami saa'im qofka sooman afkiisa taleebta saaran ayaa atyabu ka wanaag badan oo ka udug badan oo ka caraf badan cinda allahi alla agtiis min riixi ilmiski miskiga udagiisa weyaan lisaaimi qofka sooma waxaa u sugnaad farxataan laba farxadood ma uu ku farxa idaa afطara markuu afuro farixa wuu ku farxa bifirihi afurkiisa waidaa laqiya rabahu rabbigiis hadduu la kulmana farixa bisawmihi soomkiisa ku farxa weyaan mutafaqu calayh wahada lafdu riwaayat اlbukhaari wa fii riwaayati lahu riwaayad uu bukhaari leeyahayna yatruku qofku wuxuu ka tegayaa طacaamahu cunadiisa iyo wa sharaabahu cabitaankiisa iyo washahwatahu naftiisi wixii ay jeclayd iyo shahwadiisuu ka tegi wuxuu ugu tegi min ajlii aniga rabbi awgey ayuu ugu tegi weyaan asiyaamu soomka lii aniga oo rabulcize ayaa iskala wa ana aniga ayaa ajzii ku abaalmariya oo abaalkiisa bixiy bihi isaga weyaan waalxasanatu xasanadina bicashri amhaaliha toban lalaabkeed weyaan oo toban jeer baa xasanadii lalaalaabay weyaan saasuu rabbigeen subxaana wa tacaala xadiisulqudsi ayuu ku caddeeyey wa fii riwaayati limuslim kullu camali bni aadam ibni aadam camal uu sameey o dhan yudacafu waa la laalaabaya alxasanatu bicashri amaaliha laabkeeda weyaan toban jeer baa la laabay ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqol oo jeer laga lalaabo arrinta ayada waxay u khuduucdaa camalka qofka sameeyey niyadiisa intay la eg tahay siduu u niyeysanyi siduu ikhlaaska ula imaado siduu camalka u wanaajiyo xilliga mararka qaar xiliyada qaar camalkii waa la lalaabaa oo camalkii si mxuu aha xiliyada qaar aad baa loo laalaabay xiliyada qaarna amaakinta qaar baa lagu laalaabaa marka waxay u khuduucaysaa qofka xaaladiisa iyo camalka goortuu gutay iyo siduu u gutay howlahaasoo dhan ay u khuduucaysaa weeyaan nacam qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi marka xadiiqudsi weeyaane ila sawma soomka mooyaane fa inahu soomka lii ana iskala rabulcize ah wa ana aniga ayaa ajzii bihi ku abaalmariya weeyaan yadacu qof wuxuu ka tagayaa shahwatahu wixii naftiisa ay jeclay shahwadiisii iyo waacaamuhu cunadiisi ayuu ugu tagaya min ajli awgey lisaaim waxaa u sugnaatay qofka sooman farxatan laba farxood baa usugnaatay weyaan farxatun farxad cinda fitrihi markuu afura farxad baa mxuua uu leeyahay wa farxatun farxadna cinda liqaa'i rabbihi markuu rabbiga isla kulmaa yowma alqiyaama wala khuluufu fami saa'i wala khuluufu fiihi afkiisa fiidaas fiihidaas waa afki darfiyada ma ahan waa afkiisa weyaan oo miimka laga jaray famti oo miimka laga jaray weyaan wala khuluufu fiihi afkiisa taleebta saaran ayaa ayabu ka wanaag badan cinda allah lagtiis min riixi miski miskiga mxuu ahaa udagiisa taleebta waxaa weyaan afka doorsooma iyo qofka inta badan markuusa muddobaad wax cunin waxyaaba cadcad iyo waxbaasaa u fuuli marka waxyaabaha iyaga ah ilahay agtiis maalintii qiyam mark la gaaro adduunkan ma ahan maalintii qiyam mark la gaaro caraf badan bay yeelanaysa arrinta waxaa rajaxay alxaafid alimaam ibnqayim caleyh raxmat ullah oo weliba wuxuu ku mxuu ahaa arrinta iyada ku tacliilinaya qofka shahiidka oo jidka alla ku geeriyooda maalinta qiyaama waxaa la soo saarayaa addamu damu allownu lownu dam wariixu riixu misk qofka isaga ah dhiiggii wuxuu ahaanayaa midib ahaan waa casaan caadi guduud weeyaan laakiin caraftii waa caraf miskii oo kale tanna saas oo kale ayuu marka leeyahay tusaale badanoo noocaasa oo adduunkan inta si lagu sheegay aakharana muxuu ahaa cadaanta uu caddaana iyo muuqashada inuu aakharo noqona ayuu u deliishaday calayhi raxmat ullah marka soomka soomka waxyaaba badan oo wanaag ayuu leeyahay xasanoo dhanna waa noocaas xasanaadka dhanna noocaas weyaano qofka wanaag badan bay ula imaadaan lidalika muxuu ahaa alimaam xabr lumma turjumaan اlqur'an ibnu cabaas ibn cabdilmualib wuxuu leeyahay radia allahu tacala anhu arda xasanada waxay leedahay iftiin oo wejiga iftiimiso iyo nuur qalbiga ay nuuriso iyo jirka oy xoojiso iyo risiq oy waasiciso iyo dadka oo quluubtiisa oo ilaahay subxaana wa tacaala jacayl uu qofku dhigo axaadiista ku so aroortan waad garanaysaan ilahay markuu qof jeclaada subxaana wa tacaala naadaa samaduu dhawaaqaya hebel baa jeclaada hala jeclaada kadibna jacaylkii dhulka loo soo dejiyaa kadalika cagseedu wuxuu leeyahay xumaanta iyo sayi'adana wejiga way madoobaysaa qalbigu way mugdisaa jirkay daciifisaa risiqay muxuu ahay niqsaamisaa dadka mu'miniinta ahlu iimaanka ahlu firada ahna quluubtooda nacayb baa loo geliyaa markii hore indhaha la saaraba waxaa waa la nici marka ibnu cabaas arrintaas ayuu ka hadlaya caleyh raxmatullah lidalika saxaabiga jaliilka ahaa amiir lmuminiin cumaan ibn cafaan radia allahu tacala canhu ayaa wuxuu leeyahay isna nin qof ku camal fala camal wanaagsan ilaa may camalba ma camal falaba camal kastaba ahaada camal kastaba ahaada hadduu qofka camal ku camal falo ilaahay go-i camalka asaga buu uhugiyaa camalka asagaah go ayaa loo hugiyaa hadduu khayr camal falo go khayr baa loo hugiya ilahay ba subana wataala khayr ka daahiriya aqwaashiisa afcaashiisa qulub dadki wahaakada marka go khayr buu hugsananaya haddii uu mxuu aha shar sameeyana go sharaad baa loo hugiya ayuu leeyahay radia allahu tacala canhu arda xadiidka kun laba boqol iyo toban iyo lixaad wa canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radia allahu tacala canhu ardaahu axaadiista abu hurayra u badan mxuu aha majliskan ana rasuula rsulka all sala allahu alay waslam qaal nabigan wuxuu yidhi man anfaqa qofka bixiyo oo dhiibo zawjayni laba shay oo isku nooc ah man anfaqa qofka bixiya zawjayni laba shay oo isku nooca qofka bixiya kuna bixiya fii sabiili اllah jidka alla ku bixiya subxaana wa tacaala nuudiya waxaa looga dhawaaqaa min abwaabi اljannati jannada albaabaheeda loogu dhawaaqaa fii sabiili اllahi daas culimada qaar jihaadka ay ku tilmaameen xaafid اlqurطubi iyo rag kalena waxay leeyihiin waa aacadii caadigahayd aacadii caamka ahayd ay ku fasirayaan weyaan raximahum اllah jamiica nuudiya waa looga dhawaaqaya min abwaab اljannati albaabaha jannada looga dhawaaqa yaa cabdallaah addoonka allow haadaa kan aad la imaadood samaysa khayrun waa wanaag faman kaana qofkii ahaada min ahli salaati ahlu salaad qofkii ahaada duciya waxaa looga yeeraa min baabi salaati baabka salaada looga yeeraa oo ka soo galale albaabadii waa kuwa isgarab yeelaan jannada albaabka salaada albaabka soomka albaabka marka waxaa looga yeeri salaada weyaan waman kaana qofka aada min ahli jihaadi ahlu jihaad qofki ahaadana duciya waxaa looga yeeha min baab اjihaad baabka jihaadkaa looga yeeraa weyaan waman kaana qofka ada min ahli الsiyaami ahlu soom qofka ahaadana duciya waxaa looga yeeha min baabi الrayaan baabka loo yaqaano cokonaashada idheragto biyaha laga dhergo ayaa looga yeeraa weyaan min baabi الrayaan baabka cokonaashada ayaa looga yeeraa weyaan waman kaana qofkaada min ahli sadaqati ahlu sadaqa oo wax bixin badnaana duciya waxaa looga yeeraa min baabi الsadaqa baabu sadaqadaa looga yeeraa weyaan qaala abu bakrin wuxuu yihi radi allahu tacala anhu ardaa sadiiqa nabigeena ala slat slam iyo nin mxu ah, saaxibka nabigeena alah slat slam wuxuu leeyahay biabi ufdiika waxaan kugu furnayaa nabi allow biabi aabbahi wa ummi hooyada aan kugu furna ya rasuulahyow maa calaa man qof dushiisa ma ahanin duciya looga yeeray min tilka alabwaab albaabaha iyaga qof looga yeeray min daruuratin wax dhibaato ah iyo mishkilad ah oo qof la kulmays ma lahan weyn albaabadaas mid ka mida ah qof looga yeeray waa liibaane waa guulaystay wax dhibaato ah ee fahal yudcaa ma loo yeera axadun qof min tilka alabwaabi albaabadaas dhammaanteed kulliha min tilka alabwaab albaabahaas kulliha dhammaanteed in looga yeero ma dhici kartaa weyn oo ma looga yeeri doonaa albaabada in la yidhahdo baabu salaad ka soo gal soomka ka soo gal sadaqada ka soo gal jihaad ka soo gal birlwaarde albaabadaas in looga wada yeero suuragal qof ma noqonaysaa weyan hal qof intaasoo albaab looga wada yeero miduu galo marka uu ku wareera ayib qaala nabigan wuxuu yidhi alayhi salaa slam nacaha waa looga yeeraya arrintaa way dhacaysaa weyaan waarjuu waxaan rajaynaya an takuuna inaad ahaato minhum ayaga kuwa ayaganaad ka mid noqota an abubakr rajaynaya radia allahu tacala canhu arda bishaaradaas wanaag badan ayuu nabiga nagu bishaariyay marka albaabkaas qiimaha badan oo baaburayaanka la yihahdo ayaa dadka saa'imiinta ah ilaahay subxana wa tacala uu ku abaalmarina marka soomka waajibka ah keligii ma ahan waa in soomka sunanta iyo nawaafisha lagu dara weeyaan si qofka wixii ay ugu kaamil noqdaan xadiidka kun laba boqol toban iyo toddobaad nawaafishana laga hadlaya inta badan xadiidka kun laba boqol toban iyo toddobaad wacan sahl bni sacdin sacdi radi allahu tacala anhu ardahu can nebigu wuxuu ka wari sal la slm qal nabigan wuxuu yidhi ina fi ljannati jannada gudaheeda ayuu ahaaday baaban albaab ayaa ahaaday ina fi ljannati jannada waxaa ahaaday baaban baab ba ahaaday yuqaalu lahu loo yidhaahdo oo looga magac daray alrayaanu cokonaasha kii cokonaanta badnaa ama kii cokonaa ama kii dadka cokan ay ka cokonaanayeen rayaan cokonaan weyaan yadhulu minhu waxaa ka gala cokonaan markuu qofka cuno ka dharg maxaa la yihahdaa ya shabcaan waa qof dhargan sooma markuu biyo ka dhargana maxaa la yihahdaa qof cokanaaday waa saasay marka kala duwan yihin qof biyo ka dhargay weyaan rayaanka yadhulu minhu waxaa ka gala asaa'imuuna dadka soonnaa yowma alqiyamati maalinta qiyaama laa yadhulu minhu kama gala axadun qof hayruhum ayaga aanan ahayn yuqaalu waxaa loo ayna yuqaalu waxaa la yihahdaa ayna asaa'imuuna kuwa soonnaa a weyaan fayaquumuuna way istaagayaan laa yadhulu minhu kama gala baabka isaga axadun qof oo hayrahum ayaga aanan ahayn faidaa dakhaluu markii ayaga ay ku xaroodon ay galaan uqliqa waa la xira albaabka isaga ahaa falam yadkhul minhu axadun qofna kama gala weeyaan muttafaqun calayh marka baabkaas qiimaha badan ayaa rabbigan subxaanahu watacaala waxaa weyaan jannada ku diyaariyey dadka soonka badnaa oo soomka naafilada khaasatan ku dadaali jiray ila faradka isaga hadal ma maiida fadliga meeshuu ka imaana waa mxuu aha naafilada iyo kan sunnada ah weeyaan ayaga basa lagu xarayni kadibna markay ku xaroodaan waa la xiraya qof ka dambeeya oo geli doonana lama arkayuu nabigeena cadey calahi slat slam marka lidalika qofka ahlu soomka ah inuu ahlu janno yahay ayaa xadiidkan laga qaadanaya qofka soomka badan oo soomka sunnada ku dadaalo inuu ahlu janno yahay ayaa xadiidkan laga qaadana weyaan oo wax aad weyn xadiidku laba boqol toban iyo sideedaad wacan abi saciidin alkhudri radi allahu tacala anhu wuxuu yidhi abi saciid qaala wuxuu yidhi abi saciid qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem maa min cabdin addoon ma jiro oo yasuumu sooma yowman maalin fii sabiili illaah jidka alla ku sooma ilaa hadduu jira miya baacad allaahu ilaahay baa kala fogeeya bidalika baacad allahu ilaahay baa fogeeya bidalika alyowm maalinta ayadaa ah, wajha wejigiis ugu fogeeya can innaar naar buu ugu fogeeya sabciina khariifan toddobaatan dayrood ayuu rabbi subxana wa tacala ugu fogeeya ama toddobaatan sano waxaad tirahdaba isku mid weeyaan marka qofkii jidka alle iyo jihaad isagoo ku jiro sooma waxaa weeyaan ilaahay subxana wa tacala wuxuu kaga fogayaa wejigiisa naarta toddobaatan sano ayuu kaga fogayaa weeyaan toddobaatan dayrood iyo toddobaatan sano isku mid weeyaan marka soonka jidka alle lagu sooma qofka ayna daciifinaynin fadligaas ayuu muxuu ahaa nabigeena ku sheegay sala allahu aleh ali w slm xadidkana caleyh xadiidkun laba boqol toban iyo sagaalaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu can nabini wuxuu ka wari sal l slm qal nabigan wuxuu yidhi man saama qofkii sooma ramadaana bisha ramadaan iimaanan alla rumayn darteed u sooma iwaxtisaaban ajir aruursasho darteed u sooma qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa baa loo dhaafaa taqadama hormari oo min dembihi ka mid a ah, muttafaqun calayh marka dembiga isaga ahna sida raajixa waa sakaa'irta jamhuurtan sidaasay qabaan weeyaan laakiin fadliga ilaah waa waasic haddii ay wax sakhaa'iroo dembiga ugu dhaafaba la waayo oo sakhaa'irtii meesha laga waayo in ilaahay subxana wa tacala uu ku fududeeyo kabaa'irtii amaba lagu dhaafa ilaahay subxana wa tacala waxba kumaahan in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima xadiid kun laba boqol iyo labaatanaad canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal slam qal nabigan wuxuu yidhi idaa jaءa ramadaanu ramadaan hadduu yimaada futixat waxaa la furaa abwaabu اljannati jannada albaabaheed o dhan ayaa la wada furaa weyaan waquliqat waxaa la wada xiraa abwaabu naari naarta albaabaheed dhan waa la wada xiraa weyaan wasufidat waa la silsiladayaa oo la xirxiraa ashayaaiinu shayaaiintana waa la xirxiraa oo la silsiladayaa weyaan muttafaqun calayhi shayaaiinta marka la silsilayna waa maradat shayaain waa shayaaiinta kuwooda madaxda oo dhibka badan laakiin kuwo yaryar inay daynsan yihiin baciid ma noqonayso weyaan oo inay mxuu ahay furan yihiin maxaa yeele dad badan waxaad arkaysaa ramadaan jooga xumaan ku dhacan inkastoo aad xumaanta u yaraanayso oo dadkii masaajidaan lagu arki jirin oo dhan ay sa wada xaroonayaan oo khayrka uu caam noqona oo sharta ay yaraanayso shaki malaan waana shay macruufa nin u fiirsada laakiin in kuwa qaar ay sii daysan yihiin baciid maan haddii xataa la yidhahdo kulli waa la wada xerxerayna waxyaaba kale qofka baadiyeyn kara oo lumin kara nafti ayaa mxuu aha shaqaynayso shayaaiininsi ayaa shaqaynaa lidaalika Eh, ayaantii hadda ramadaanka bilaabanayay ayaa waxaan ku arkay social mediaha eh, waxaa jira eh, tiviyada qaarkood oo barnaamijyo waxay keenaan bisha ramadaan heeso tiro badan xataa dadka heesaha muxuu ahaay soo curiya oo baladan iyo waxaan sameeyo bisha ramadaan ay soo bandhigaan oo xataa macaarid iyo meelo carwooyin lagu soo bandhiga ay sameeyaan marka shayaan iyo qolyihii isu imaanaya marka way tishanayaan shayaanki wuxuu leey nimi waad ujeeda aniga silsiladii ayaa ii diyaar waa liixiraya dhowr maalmood aa iga harsan marka de adinka idin madardaarmay hawsha aad qabanaysaan waa taqaanaa hawshiina waad nagu hallay leeyihin intii aad qabanaysa in ka badan inaan qaban nagu hallay ayagayaa marka waxaa ballamayaan marka qolyihii tiifiyadii oo muxuua iyo waxyaabahaas iyo ayagaya iyo shaydaankaa ballami marka shayaaiin insi weyaan kuwaad lama xiray kuwaasna marka ay dad sii baadiyaan laga yaabaa barnaamij badan weliba caalam alcarabi caalam alcarabi oo kale musalsalaadka waxaan ay yihahdaan ama filimada inta badan ramadaankaas taarikh kow ilaa taarikh soddon ay u talagalayaanba qofka xalaqa xalaqa u qaybinaa soddon daqiiqa qaar hal saac waxay ku aadinayaan mararka qaar wakhtiga afurkay ku aadinayaan mararka qaar waxay ku aadinayaan wakhtiga taraawiixdii ay ku aadinayaan yacni marka waxay ku aadinayaan wakhtigii qiyaamuleylka iyo muxuu ah tahajidka lagu jiray marka waxaa weeyaan in shayaaiin insi ay jiraan iyo nafti alamaara bisuu inay baadiyeeyeen qofka waa suuragal shaydaanka xataa uusan wuxuu xiran yahay wailaa in la qaata maradat shayaaiin oo muxuu ah shayaaiinta kuwooda madaxda ah oo culculsa in la xira oo kuwii masaakiinta ahna ay iska sii daysan yihiin ayadana baciid maaha weeyaan sida ku cad riwaayaadka kale xadiidka kun iyo laba boqol iyo kow iyo labaatanaad wa canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala canhu ardaahu ana rasula rasulka al sl sl qal nabigan wuxuu yidhi suumuu war liru'yatihi araggiisa ku sooma weyaan ay bisha araggeeda ku sooma suumuu sooma liru'yatihi araggiisa ku sooma weyaan wa ku afur liru'yatihi araggiisa ku afura hilaalki bishi weyaan bisha araggeeda fain habiya hadduu qarsooma oy mugdi gasho yani macnaheed waxaa weeyaan waxaa fuushay caad iyo xawr iyo waxyaabahaasaa fuulay oo meeshii way xirantay fain habiya hadduu qarsooma calaykum dushiinna faakmiluu waxaad dhammaystirtaan ciddata shacbaana shacbaan tiradeeda oo alaaiina ah dhammaystira weeyaan soddonka shacbaan dhammaystira kadibna maalinta kow iyo soddonka ay noqon lahayd kow marka ramadaan ka bilowda muttafaqun caleyh wa hada lafd buhaari wey wa fii riwaayati muslim fain umma haddii la daboola calaykum dushiina oo haym iyo daruur ay gasho iyo awr waaas ay waxsharaan fasuumuu sooma alaaiina yowman soddon maalmood sooma weyaan marka bisha in haddii marba aragti lagu soomi karo in lagu soomo oo bishii muxuu ahaa aragti waa la arkay ahlan wasahlan waa la soomaya haddii la arki waayo laakiin waa in soddonkii bisha ramadaan la dhammaashotiro weeyaan saas weyaan marka in arintaas aragtida aad loogu dadaalo oo wax lagu soomay wax lagu afraba ay noqdaan aragtidaas ayuu nabigeena caddaynay alayhi salatu slam baabu aljuudi baabu aljuudi deeqsinimada ayuu u baab yahay aljuud wax bixinta badan iyo deeqsinimada ayuu baab yahay iyo ficli lmacruufi wanaagga oo la falo iyo walikhaari badin la badiya min alkhayri khayrka la badiya fii shahri ramadaana bisha ramadaan iyo waziyaadati ziyaada la kordhiyo min dalika fi alcashri alawaakhiri tobanka dambe la kordhiyo weeyaan arinta ayada ayuu imaamku baabaysa aleh amat wuxuu leeyahay juudka waa qofka inuu wax dhiibo wax dhiibka badan waa saas saas u bixiyo juudka iyo muxuu aha wanaagga oo lala imaado iyo khayrka oo la badiyo bisha ramadaan ayuu baabay khayrka marka wuxuu kala jeedaa waxbixinta lidaalika qur-aanka inta badan markuu khayrka hadla in badan oo ka mid a ah, khaasatan wixii adduun ku saabsan almaqsuudu bihi almaal maalaa loola jeeda marka waxaa weeyaan waxbixinta iyo baabka khayrka oo lagu dadaalo iyo weliba bisha markay gaarto tobanka dambe marka la gaaro oo labaatanka hor ay soo dhammaato in la sii kordhiyo ayuu baab yahay weyaan xadiidka kun laba boqol iyo labaatan iyo labaad wacan ibni cabaasin radi allahu tacala anhuma bin cabas kaana rasul rasulka wuxu ay sal slm wa kaana ajwada maa yakuunu intuu ahaa ugu deeqsan ma badan yahay ajwadu wa kaana wuxuu ahaa ajwada maa shaykan ugu deeqsinimo badan yahay yakuunu u ahaada fii ramadaana ramadaan iina wati yalqaahu la kulma jibriilu jibriil la kulma ahayd weyaan wa kaana jibriilu wuxuu ahaa yalqaahu mid la kulma nabigeenna calayhi salaatu wasalaam fii kulli leylatin habeen la arka waa min ramadaan ramadaan ka mid ah fa yudaarisu nabiga wuxuu la muraajacayn jiray ood la akhrin jiray ood la dhigi jiray alqur'aana qur-aanka fala rasul rasulka al sal slm xiina waqhtiga yalqaahu la kulma jibriilu jibriil ayaa ajwadu ka deeqsinimo badan bilkhayri xagga khayrka ugu deeqsinimo badan maal weeyaane iyo waxbixinta eh min ariixi dabayl almursala ee lasoo diray dabayl lasoo diray roob inay mxuu soo horkacda lasoo diray khayrka sida ay u camimto adduunka ay ugu camimto sidaas nabigan wuu ka degdeg badnaa wuuna ka deeqsisanaa nabigeena sala allah aleh wasalam muttafaqun caleyh haddii dabayl roob wadato ay timaado ma dhul bay ka tegaysaa intii ay marto dhan roobka saasay ugu wada seyraysaa nabigeena saas u ahay alayh salat salaam khayrka ay wax saas ay waxaa weeyaan ayuu ku ahaa sala allahu aleh ali wasalam <clears throat> nacam xadiid kun laba boqol iyo saddexiyo labaatanaad wacan caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri ummuminiin kaana rasul rasulka alla waxay sal l slm idaa dakhala cashru tobanka markuu gala tobanka dambe weeyaan oo ramadaanka axya leyla habeenkuu noolan jiray wa iqada ahlahu reerkana waa baraarujin jiray reerkiisa xaasaskiisa washadda almizara hoos guntigana waa adkaysan jira nabigan calaih salat slaam muttafaqun caleyh xadidku waa noo soo hormaray baabu annahyi iska reebidla iska reeba can taqadumi ramadaana bisha ramadaan in lagala hormara bisawmin soom lagala soom sunna in bisha ramadaan lagala hormara reebid layska reeb ayuu u baab yahay bacda nisfi shacbaana bish shacbaan markii niski arto wix ka dambeeyo ilaa liman qof mooyana wasalahu ku xiriiriya bimaa qabla wixii ka horreeyey oo horay sii soomaayey aw waafaqa u waafaqay soomkiisa caadatan caado oo lahu isaga u lahaa ood soomi jiray bian kaana inuu ahaa caadatuhu caadadiisa eh, in kaana caadatahu caadadiisan ay ahayd sawmu alnayni isnaynta in la soomo oo fawaafaqo kadibna arrinta iyada u waafaqay weeyaan imaamka caleh raxmat wuxuu halkaan u baabaystay in liska reeba bisha ramadaan marba hadii bisha eh, shacbaan marba haddii ay nus gaarto oo shan iyo toban ay gaarto in soon sunna la bilaabo in laska reeba ayuu baabaystay ilaa qof waxaa weeyaan soo soo waday soon oo mahoraanba eh, soon waxaad soo waday bisha shacbaan toban iyo shanteedii horead soo waday inaad ku xiriiriso dhib ma amaba isniin iyo khamiistada qofka soomi jiray isniin khamiistii waxay soo gashay toban iyo shanta dambe ma laha iyadna u ahayd marka arrinta ayadaa inay muxuuah bannaan tahay laakiin haddii qofka uu shan gaara inuu muxuuah shan iyo dib aad bilaabo in laga fiican yahay oo laiska reebay ayuu imaamka halkan u baabaystay waana noo imaan doontaa insha allahu tacala axaadiid macnahaas cabirayso xadii kun laba boqol iyo afar iy labaatanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu can nabi nabig wa ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa yataqadamana yuusan ka hormarin axadukum midkiin ramadaana ramadaan yuusan kala hormarin bisawmi yowmin hal maalin soomkeed yuusan kala hormarin oo waxuu soomayaa maalan labaatan ama soddonaadkiu soomaya aw yowmayni ama laba maalmood yuusan kala hormarin sideed iyo sagaal labaatankii ka mid uu soomaya maalan ilaa an yakuuna inuu ahaado rajulu nin oo kaana ahaada yasuumu mid sooma sawmahu soomkiisa sooma falyasum dalika alyowm maalintaas ka sooma maalinta id qof sooma jiray oo caado ay u ahayd ama itniin iyo khamiis ay u ahayd amaba soon dhaqan noocaas u lahaa inuu yiwaag baab kale muttafaqun caleyh xadidka waa laisku waafaqay xadiidka kun laba boqol iyo shan iyo labaatanaad wa can ibni cabbaas radi allahu anhuma qala wuxu yhi abdillahi bn cabbaas qaala rasul rasulka al wuxu yihi sal allah laa tasuumuha soomina qabla ramadaana bisha ramadaan ka hore ha soomina weeyaan laa tasuumuha soomina qabla ramadaana bisha ramadaan ka hore suumuu war soomay liru'yatihi araggiisa ku sooma araggiisa u sooma ama ku sooma weeyaan waaftiruu aura liruyati aragiisa mxuu ahay u sooma weyaan oo markaad aragtaana aura liruyati aragiisa uaura weyaan ama ku afura fain xaalat haddii ay teeddo oy kala dhex gasha fain xaalat haddii ay teeddo nacam ama ay kala dhex gasho duunahu bisha dhexdiisa iyo dhexdiina ama asaga sokodiisa haddii ay teeddo hayaayatun daruur fain xaalat haddii ay kala teeddo oy dhex gasho duunahu isaga sokodiisa hayaayatun daruur faakmiluu dhammaashatira alaaiina yowman soddon maalmood dhammaashatira weeyaan rawahu tirmidi ee xadiidkaa wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiixun way xadiidku waa xadiid xasan ah alhayaayatu bilhayni almucjama wa bilyaai almuhanaat min taxt almukarara wahiya iyadana alsaxaabatu waa daruur weyaan waa daruur hayaaya la yidhahdo weyaan daruur weyaan xadiidku laba boqol iyo lix iyo labaatanaad an abi hurayrata radi allahu taala anu qal u abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alيh ali waslem idaa baqiya hadduu soo hara nisfun nis hadduu soo hara oo min shacbaana bisha shacbaan ka mid ah falaa tasuumuu sunnada soomka ha soomina weeyaan rawahu tirmidi ayaa xadiidka wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiidun xasanu saxiixun weyaan macnahan waan caddayni qofkii muxuu caadi ay u ahayd amaba qof soo waday dhibaato karaahi wuxuu noqonayaa qofkii han iyo tobankaa soonka sooma u aciifina qofka uu waa soon sunno ah. laakiin wuxuu keenaya qofka inuu daciifo kadibna markuu daciifo ramadaanka uu si taaqir iyo tacbaana ku guto qofka isaga waa qofka laga hadla oon loo ogolayn ama loo diida oo lagula talina inuusan soomin laakiin qofka waxba ay ka dhibayno cadaa u ahayd waxba dhibaata malahan weyaan xadiid kun laba boqol iyo toddoba iyo labaatanaad can abiiqdaan waxaa laga wariyay camaar bni yaasir radia allahu tacala canhuma qaalu camaar bn yaasir man saama qofkii sooma alyowma maalin aladii yoomkaasoo yushaku fiihi la shakina yowma shakiga ah maanta ma soomba ma soon ma ahan miya maalin shaki yowma shakiga oo dadka qaar xataa ay laga yaabo inay iska uun soomaan qaar ay yowma shakiga maalinta ah man saama qofkii sooma alyowma maalin aladii kaasoo yushaku fiihi la shakina faqad casaa wuxuu ku caasiyey abalqaasim nabi muxamed ayuu ka caasiyey sala allah alay slam abalqaasim qaasim aabihiis ayuu ka caasi weeyaan rawahu abu daawuud ayaa xadiidka wariyey watirmidi ayaa xadiidka wariyey wa qala wuxuu yidhi abu daawuud tirmidi wuxuu yidhi cafwan xadiidun waa xadiid xasanun xasana saxiixun saxiix weyan waa noo soo hormartay almaqsuudu biاljamci biاlxasan wasaxiix waa noo soo hormartay weyaan marka nabigeena calayi sala slam wuxuu ka warina camaar bnu yaasin radia allahu tacala canhu qofkii shakiga yowma shakiga waa maalin tusaale bishii labaatan iyo ah, ayaa la jooga shacbaan habeenkii soddonaadka ayaa la gaahay habeenkii soddonaadka marka waxaa dhacday sida hadda soo maraysay inay daruur meeshii ay sharto kadibna la fahmi waayo muxuu ahay bish ma dhalatay mise may dhalin waa yowma shaki maalinta iyada qofkii marka sooma oo yidhahda intaad soomn dhaafi lahayn iska sooma qofka asaga cisyaan buu ku dhacay wuxuuna ku caasiyey nabi moxamed alai slat slam abalqaasim marka waa wiilashii nabigeena alai slat slaam ninkii ugu weynaa curudka nabigeena alai slat slaam marka ninkaas abuqaasim nabiga kunyadiisa loogu kunyeeyey aleh slat slam abuqaasim ayuu ku caasi weyaan abuqaasim qaasim aabihiis oo nabi maxamed ale sla slam ayuu ku caasiyey nabigana ale sl lidalik in laga fogaado yowma shakiga oo fa akmilu lciddata alaaiinadaas lagu camal fala ayaa xadiidkan uu sii xoojinaya weyaan baabu maa yuqaal waxle ayuu u baab yahay cinda ru'yat اlhilaal bisha marka indhaha la saaro wixii lagu dhawaaqa oo duca ah ama dikri ah ama qowlah ayuu halkan u baab yahay weyaan xadiid kun laba boqol iyo siddeed iyo labaatanaad wa can talxata waxaa laga wariyey ibni cubaydillaahi radia allahu tacala canhu ardaahu waa raggii muxuu tobanka ahaa oo halka goob nabigeena ugu bishaaray jannada calahi salat slam ana nabiya nabigeena sal l slm kaana wuxuu aha nabigeena idaa ra'aa markuu arko alhilaala bisha markuu arko oy bisha dhalata qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma allahayow bil kasta weeyaan bil kasta weyan hal bil ogooni maaha bil kasta weeyaan allaahuma allahayow allaahuma allahayow ahillahu nooga dhali bili ama nooga dhali allaahuma ahillahu allaahuma alla ahillahu nooga dhali bishaan calayna dushanaga biاlmni amaan i waliimaani iimaan i wasalaamati nabadgelyo i walislaami islaamnimo toosan rabbii aniga rabbigay oo nabi maxamed ah nebi maxamed rabbigiis rabbii rabbigay i wa rabbuka bishaanow rabbiga allaahu alla weeyaan bishaan iyo aniga labada nagaba ilaahay baa rabbi noo ah weeyaan hilaalun hilaalu rushdin huwa isaga hilaalu rushdin waa bil hanuun weeyaan iyo wa khayrin bil khayr weeyaan bil khayr weeyaan marka waxaa dhici karta marka hilaalu rushdin waa waa wa khayrin markuu intaas nabiga racayna calaih slat slaam in marka ayada goobta ayada ay ahayd bisha ramadaan laakiin guud ahaan ducadan waa caam weyaan bilaha dhan ayaa markaa lagu ducaysta haasatan qaybteeda hore bish ramadaan la shaka waa bil hanuunwa shahru ramadaan aladii unzila fiihi اlqur'aan hudan linnaasi wabayinaat min alhuda walfurqaan ilahay baabu ku sheegay subxana wa tacaala gooni ahaan markay bisha ramadaan tahay weyaan laakiin bilaha kale inta hore ayaa mxuu ahaa ayaa la arinaya marka nabigeena calayi slat slam markuu arka bisha ducadaas ku ducaysan jiray allaahuma ahilahu calayna biاlamni wاliimaan wsalaamai wاlislaam rabbii warabuka allah rabbii warabuka allah maxay tahay dad baa mxuu ahaa bisha dad baa caabuda marka nabiga tawxiidku baraxtiraya subxaana watacaala eh, tawxiidka allah ayuu baraxtiraya uu leeyahay adiga rabbi ayaad leedahay addoon baad anna rabbi baan leeyahay labada naga marka isku keentana rabbigeenna waa allah subxaana wa tacaala arrintaas marka ducadaas bal wuxuu raacina waad arkaysaan wuxuu raacinayaa ximaayat eh, eh, xima tawxiid nabiga alai sl slam siduu mxuu aha tawxiidka Eh, sarsarkiisa iyo eh, eh, difaaciisa u ilaalinaya aad ka garanaysaa sala allahu aleh ali waslm xadidka waa xadid xasan ah rawahu tirmidi wa qala xadiiun xasan baabu mxuu ahaa arinta ah hilaalu rushdin wa khayrin tirmidi iyo mxuu ahaa iyo abu daawuud labadaba iskuma raacsana oo waxaa soo saaray abu daawuud abu daawuud soo saaray qataade ayuuna ka wariyey waana mursal qataade markuu mursal xadiidka muxuu yahay ma huwa alxadiid mursal hmm, culamaal xadiidka mursalka muxuu yahay waa su'aal fadal ya maa saqata minhu aصaxaabi waa xadiid muxuu ahaa halkan taabiciga yaa jooga oo saxaabi ka wariyey halkaana waxaa jooga saxaabigii halkan waa nabigeena calayhi salaatu salaam kadibna qofka taabicigaah ayaa wuxuu leeyahay qaala rasuulu sal ll slam wuxuu ka boodayaa ood ka dulboodaa saxaabigii kadibna wuxuu noqonayaa mursal mursalkana wuxuu ka mid yahay ilaa maraasiila saciid ibnu musayib oo imaam shaafici ragga ay muxuu ay ictimaadaan marka laga reebo inay ah, min amwaac daciif weyaan amwaacda daciifka haddii aanan wax muxuu ahaa marka iyada xadiis eh, marfuuca ama xadiis musnad ah oo waxaa aanan la helin xadiis musnad oo xoojis haddii aan la helin asal mursalka waa daciif weeyaan waa daciif weeyaan marka hilaala rushdin wa khayrin qataade ayaa nabigeena toos u aadiyey lidaalika waa ziyaadadaas waa ziyaado daciifa weeyaan baabu fadli suxuuri suxuurta fadliga ileeda ayuu baab yahay iwa taakhiirihi oo dib loo dhiga maa lam yakhsha hadduusan ka baqin qofka tuluuca alfajri fajarka dhalashadiisa marka suxuurta inay mxuu ahaay fadli badan tahay waliba in la dibdhiga ay sii fadli badan tahay qofkana waliba aad uu usii dibdhiga laakiin uu ka dadaalo inay fajarka uusan ku dilaacin xadiid kun laba boqol iyo sagaal labaatanaad can anasin radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi anas qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allah alay slam tasaxaru war suxuur tahay fa ina fi suxuuri suxuurta waxaa ku sugan barakatan baraka ku sugan weyaan muttafaqun caleyh suxuurta baraka badanaa ku xadiid kun laba boqol iyo soddonaad suxuurtana laazima ah, qofka inuu cunno badan cune xitaa biyo qofka inuu cabo ama hal timir amaba hal timir ama saddex timir uu cuna suxuurta waa ku ansaxaysaa weya wayna ku imaanaysaa inaad ahamu shay inaad wax un afka gelisaa muhiima cunno ah ama cabitaan xadiidka kun laba boqol iyo soddonaad wacan zayd ibni haabit radi allahu tacala canhu qala wuxuu zayd tasaxarna waan saxuuranay maca rasul rasulka alaan la saxuurnay sala allahu alay waslam uma intaa kadib qumna waan istaagnay ila asalaati salaadan u kacna weeyaan qiila waxaa la yidhi inta udhexaysay suxuurta iyo salaadda inta udhexaysa weeyaan salaadda fajra ula jeeda qaala wuxuu qadru khamsiina aaya konton aayadood inta la akhriya ayaa u dhexaysa weeyaan muttafaqun calay bal arka annaga maanta saacadaan haysana alxamdulilah oo waxaa weeyaan la weydiiy waxaan dhihi leennay toban daqiiqa udhexaysay daqiiqo qolyihii carbeedna waxay ahaan jireen sida asalka ah qadru xalbi naaqa aw fawaaqi naaqa hal intay ka xiskimoota amaba muxuu ahaa eh, eh, ri inta laga liso wamaa ilaa dalika iyo waxyaaba nocaas ay sheegi jireen oo saasay wakhti ka dhigan jireen laakiin bal arka saxaabigan qiimaha uu u yeelay wakhtigii wuxuu yidhi qadar khamsiin aaya konton aayadood inta laga akhriya weeyaan arrinta ayada waxaa laga qaadanayaa in wakhtiga asaga ah, oo wakhtiga saxarka ah, waqtu qiraa'a liqur'aan kariim qur-aanka xilliga la akhriyo iyo xilliga muxuu ahaa ilaahay subxana wa tacaala la caabudo in xilligaas uu yahay ayaa halkan uu ka ishaaraya ilan saxaabada nabiga alai sl slam waqtiyadaas oo kale way soo wada jeedeen waqtiga asagaan inta badan waxaa la qabto waxaa weeye in qur-aan la akhriyo amaba fi salaata lagu akhriyo ama khaarija salaata lagu akhriyo qofka salaada isagoo ku jiro qur-aanka akhriyo ama isagoo salaada ka baxsan oo bannaanka fadhiyo oo salaada aanan ku jirin ha ahriyo weeyaan aa bn cumar radi alahu taala anhuma qal abdulahi bn cumar kaana wuxuu ahaa rasul rasulka al sal allah aw kaana waxaa u sugnaaday cafwan lirasuli rasulka al sal lla slem laba muadin ayuu nabiga laha alayh slat slam laba ninoo u adimta ayuu nabiga laha alayh slat slam bilaalun ibn abi rabax bilaal ibnu rabax iyo wabnu umi maktuum iyo cabdilaahi ibn umi maktuum cabdilahi bn qays weyaan qaala wuxuu yidhi ninka la yidhahdo ibn cumar walam yakun afwan faqala rasu rasulka wuxuu yidhi sal lla slam ina bilaalan bilaal yuadinu wuxuu adimaa bileyli habeen buu adimaa aw bileyli habeen buu adimaa ina bilaalan bilaal yuadinu wuxuu adimaa bileylin habeen fakuluu war cunaay washrabuu cabaay xataa yuadina ilaa uu ka adimo ibnu ummi maktuum ibnu umi maktuum cabdulahi bn qays ilaa uu ka adimo cuna oo caba weeyaan qaala wuxuu yidhi cbdulahi bn cumar walam yakun muusan ahayn baynahumaa labadooda uma dhexaynin ilaa an yanzila inuu dega haada kan oo yarqa uu koro haada weeyaan muttafaqun calay marka yani xilliga udhexeeya labada aadim inay aad u kala fogayn ayuu caddaynayaa laakiin laysa fii kulli alaxwaal mar kasta xaalad saas ma ahayn mararka qaar waatii nabigu cadaynaa ina waxaa yani qofka uu muddo dheer uu muxuu ahay eh, ilaa laga suxuurta laga tukada xataa riwaayaad kale ay nabigu cadayna alayh salaat slam eh, cadayna si qofkiina muxuu ahaa taagnaay oo salaaddii muxuu ahay ku jiray uu muxuu ahay salaaddii ugu dego qofkii hurdana uu muxuu ahay usoo kaca ayuu u addimaya marka xilli kasta isma saarnaan jirin laakiin mudda udhexaysa weyaan mudda udheaysay muddooyinka sidii loo sheegana waad maqlaysaa waxaa weeyaan hamsiina aaya iyo wixii ka badan iyo wax ka yar noqon kartaa waalcilmu cind allah casa wajal hamsiin aya meeqa lagu akhrin karaa konton ayadoo dhexdhexaada ah. ya daqiiqad ahaan ya toban daqiiqa iyo wixii la mid ah ama ka yarba toban daqiiqa w ka yar iyo wax ka yar weyaan dadka qaar juz ay ku akhriyaanba muxuu ahaa <laughs> toban daqiiqa toban daqiiqa dadka qaar juz ay ku akhriyaan soo saar ma qaarna labaatan daqiiqay ku akhriyaan qaarna dadka qaabka aadku carabka culus soddon daqiiqay ku akhriyaan soomaalida ummadaha kale moog nacam ilan mogta carab culayska waa nisbi waa ninka soomaaliga carabka culus iyo qofka eh, maalan eshiyaanka eh, ah oo carabka culus waa kala duwan yihiin ummadda soomaalida carab culayskadan ka hadlayna laakiin ummadaha kale waxaa laga yaaba inay aad ugu daahaan oo juska qur-aanka ay akhriyaan saacad qaarkood aad ugu dahaana laga yaaba nacam aqoonla-aan waxugeeyaba xadiidka kun laba boqol iyo laba iyo soddonaad an camr bni caasin radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka al sal slm qal nabigan wuxuu yidhi faslu maa bayna siyaamina soonkanaga faslu maa shaykan u dhexeeyo ama kala saara faslu maa bayna siyaamina soomkanaga kala saarkiisa iyo wa siyaami ahli kitaabi ahlkitaabka soomkooda kala saarihiisa akalatu saxari waa suxuurta cunitaankeeda rawaahu muslim faslu maa bayna siyaamina soomkanaga kala saarkiisa iyo wa siyaami ahli lkitaabi ahlukitaabka soomkooda wax kala saaray wuxuu yahay akalat saxar suxuurta oo la cuno weyaan ahlukitaabka ay soomi jireen laakiin ma suxuurtaan isku soon maba nihinba hadda kuwan haastan jooga maanta habkay u soomaan hilibka iyo waxyaabahan dufin kale xoolaha iyo inay iska celiyaan hadda soon u noqday laakiin beriga soonka oo ay soomi jireen suxuur ma lahaan jirin marka annaga laakiin soomkeenna suxuur ayuu leeyahay saasuu nabigeena cadayna alai sla sl muslim baabu fadli tacjiil firi afurka in la dadejiyo fadligu leeya u baab yahay ee wamaa yuftiru wamaa shay oo yuftiru uu ku afuro calayhi isaga waxa aad ku afura qofka ood cuna ayuu baab yahay yaquuluhu qofka u yidhaahda bacda aliftaar markuu afuro kadib wuxuu ku dhawaaqaa ayuu u baab yahay baabkaana weyaan oo dikri amaba ducaa ama maa ilaa dalika xadiidku laba boqol iyo soddon iyo saddexaad wacan sahل bn sacdin radi allahu tacala canhu ana rasul rasulka a sl slm qal nabigan wuxuu yidhi laa yazaalu الnaasu dadka ma zulan bikhayrin inay khayr ku sugan yihiin maa cajaluu ilaa ay dedejiyaan oo ay boobsiyaan alfitra afurka weeyaan muttafaqun calayh marka afurka in la dedejiyo waa wax loo baahan yahay laakiin waa noo imaan doontaa saddex qeyd baa ku xihan aqbala leyl min haahuna waadbara nahaar waarabat shamsu in aad habeenka dhankan ka soo muuqda dhankaana habeenka dhankan ka soo noqona dhankaana uu ka fororsada maalinta ay ka fororsato waarabat ashamsu qoraxdan ay dhacdo saddexdaad qeyd ayaa shari weyaan siaad ku ogaanaysaa inaad indhaha ku qabato amaba laba qof amaba qof cadli ah cadaalad ay kuu sheegan qoraxda waa dhacday inta u hal qofoo cadli inuu ku yihado qoraxda waa dhacday waxaa saacadaha saacadaha oo hadda runtii maalan taqwiimka taqwiim umulqura oo kale oo dad hal cadli ma ahan waa kumanaan qofoo cadli ayaa iskuga tagtay boqolaal oo cadli iskugu tagtay hay-ad dhan baa muxuu u fariistay wa marka taqwiimka umulqura oo saacadeynaan tusaale ahaan hadda qoraxda waxay dhacaysaa hadduu ilaahay qadara insha allahu tacaala ama ay dhacday maanta gormay dhacday maqrib waxay dhacday lixda iyo labaatan iyo saddex daqiiqo ay qoraxda dhacday haddii aad meel bannaan ama kor fuusho xataa maalmaha qaar inay jirin eh, ay jirin haddii aad ku dadaashana sida waad arkaysaa oo xaqiiqa waa arrinteeda inay lixda iyo dhacayso mararka qaarna todobada ay dhici iyo weliba kasii dambe waad aragteen mararka qaar dib ay usiin oo hakada ah. arrintaas marka eh, raggan hadda taqwiim umulqura oo saacadahan eh, iyo habka ay muxuu ahaa qoraxda u dadka u kala habeeyey waa dad cadli ah hal qofna ma ahan khaasatan taqiimulqura ragga u taagan waa rag muxuu ah culimo ah waa dad khubaro ah waa dad falag wax badan ka yaqaana waa dad marka howlahaas waa dad wixii inta baaray cilmi ahaan u baaray ogaaday xaqiiq ahaan inay saas tahay weyaan qofkii rabo arrinta iyada inaad hubsadana horey u sheegnay markii qoraxda ay soo baxaysa ha fiiriyo shuruuqa iyo qoraxda soo baxda isu fiiriyo meelahan dabaqyadan dheedheer furo oo dhinacyaheenna intuu mid korkiisa fura kadibna qoraxda fiiriyo maalin ayna jirin wax daruur ayna jirin arintayda uu aqiiqsanaya weyaan marka qofka wuxuu ku garanaya marka inuu asaga arko iyo hal qof ugu yaraan oo cadaalad inuu u sheego qoraxda inay dhacday weyaan inay qoraxda dhacday uu sheego weyaan nacam xadiidkan laa yazaal nas bikhayrin maa cajal fitra markuu nabigeena alayh slat slaam waxyaabaha laga qaadanaya xadiidkan waxaa ka mid yahy xadiid la macno ah, in diintan daahir awood leh oo muuqda uu ahaana ilaa sunnada inta lagu dhegany dadki intay sunnada ku dhegan yihin sunada nabigen ala sl slam ay haystaan diintan baaqi ahaanaysa laakiin maalin sunada laga leexdo oo sunnada hoos loo dhiga diintan calankeeda hoos buu fororsanaya awoodeedii iyo muuqnaashadeedii muuqashadeedii iyo qiimaheedii in badanoo ka mid dadka uma muuqanays hoos bay u dhacaysa weyaan ayada diin uma dhacaysa laakiin muuqashadeediya mxua hoos u dhacaysa waxaad garanaysaan nabigeena sala allahu alayh waali wasalam haswata uxud dagaalkaas isaga ah waxaa socda nebi moxamed alayh slat slam khayru lkhalq sayid waladi aadam waladi aadam abu bakr khayru hadi اlumma bacda nabiyiha cumar khayru hadihi اlumma bacda nabiyiha wa abi bakrin cuثmaan khayru hadihi اlumma bacda nabiyiha wa abi bakrin wacumar cuثmaan khayru hadihi اlumma bacda nabiyiha wa abu bakrin wacumar cuثmaan ayaa meeshii ayaa jooga cashar mubashiruun biاljanna raggii dhanaa meesha wada jooga maalinta ayada ahayd nabiga hal amar uu bixiy alayh slat slam sunnadiisa qowliga mid ka mid ah wuxuu yidhi sa la yeelo amaruu bixiyey amarka asaga ahaa rag saxaabada ka mida ah, weliba yar oo meel buura ah la saaray ayaa amarka asaga ahaa dabamareen weliba ta'wiil iyo qiil ayay qaarkood heli karaan oo muhiimadda wuxuu dhahay nabiga alai slat slam meeshaan saarnaado ilaa aan qof idiin soo diro idin dhahaa soo dega haadegina saasuu nabig ala sl slam iyagana maxay sameeyeen markay arkeen gaaladiioo jabay oo laga adkaaday laga toogroonaaday waxay yidhahdeen aan degno riwaayaad taariikhiga waxay alhaniima alhaniima ay qaar dhaheen laakiin arrinta iyada ah ku noqoshay u baahanta maxaa yeelay waad garanaysaan inkastoo dee ilahay uu sheegay minkum man yuriid dunya wa minkum man yuriid alaakhira oo ragga ay isku dhex jireen oo muxuu ahaa rag ajri ajruuba rabe ay ku jireen radia allahu tacala anhu ardaahum sida aayadda sheegtay laakiin raggaas waxaa ku jiray dhowr guruubaa ku jirtay guruub waxay ahayn raggii rag dhalinyaro oo xamaasaysan oo dagaalkii badar ka haray oo dagaalka bader nabiga ilan dad diyaarkaben buu hal mar dhaqaajiyey oo guushaas inay muxuu ahay libintaas ka qayb qaataan rabay oo u suuragelin ayaa ka mid ah oo meesha ragga buurta lagu xayiray oo muxuu ahaa saas u xamaasaysan tan labaad waaba raggii waad garanaysa waa nimankii eh, ka soo bixiyey nabiga magaalada madiina ka soo bixiyey oo bannaankan uxud keenay ila markii nabiga calaih slat slam uu niminkan eh, reer quraysh inay soo socdaan madiina maka u soo socdaan la ogaaday nabiga almuhaajiruun waalansaar iyo raggii akhyaarta ahaa saxaabadii u wada yeray kadibna wuxuu yidhi tala keena maxaan samaynaa dadka odayaasha ahaa abubakar iyo cumar iyo dadkii da'da ahaa oo muxuu ahaay raasikhiinta ahaa waxay yidhahan magaalada marka joogna magaalada madiine cafwan aan joogna halkeena aan joogna qolyahan haddii ay soo galaan dhufaysi magaalada ka samaynaynaa raggana hoos ay ko jafayaan dumarkii caruurtana kor ay dhagxaan kaga soo tuurayaan halkaanay marka ay ku basbaxayaan ku basbeelayaan meeshaan ay aan ku baabi'inayna halkeen aan joogin waxba yaraan u bixin waxba yaraan u bixin raggii yaraa oo marka xamaasiysnaa oo bader iyo meelaha ka haray bader mxuu duulaanka bader aanaan aadin ay waxay dhahay maya nabi allow ilaahay maanta cadowgeenad ilahay noo keenay miy halkaan u fadhinayna aan u raggii noocaas ay rag ka mid ahna meesha way saaran yihin oo nabiga xata alai slat slam yani wuxuu odayaasha ra'yigooda watay laakiin maadaama laga yaro toogronaadayo ragga ay codka halkaa u batay dhankaasaa la aaday heer marka dambe saxaabada ay dhaheen nabiga wuxuusa rabaynaan ku qasabnay oy usoo noqdaan oo yidhahdaan nabi allow ra'yigana waan ka noqonnay ra'yiga adigii odayaashaad qabteenaan qaadannay markaasuu yidhi maya nabi alla uma habboona loomana ogola haddii marba uu hubkii ku dagaalami laha cadowga alle ood kula dagaalami laha marba u gashto inuu mxuua ah hubkaas dhigo inuu hubkaas dhigo ilaa aad ilaahi subxana wa tacaala asaga cadowgiisa uu kala eh, xukumo weeyaan marka arinta iyada ah waxyaabaha culimada ay ka qaataan waxaa ka mid a ah qofka qaa'idka ah oo hogaanka ah marba hadduu qaraar inta la tashto qoraar la qaato labaalabaanimada nimada inay ku habooneen oo qofka qaa'idka oo hogaanka ah uu qof qaraar adag lah inuu yahay ayaa loo bahan yahy faidaa cazamta fatawakal cala allah marka hore shuurada iyo in la tashto way ku jirtaa laakiin marba go'aanka hadduu dhaca laba kaleta ay ku yimaadaan kadibna sheekhosaayeel hakada kadibna aad iska leexatood idaa najat ilqaraa'u kaanat bikhafratin fa ayaana maa tacdil bihi riixu tanzili aad noqoto dhanba un saas marba dhan u dhacdo inay habbooneen qiyaadada ay ku habbooneen ayaa culimada ka qaataan waxaan kala jeedaa marka raggaas meesha saarnaa oo kontonka ahaa ta'wiila marka ku jiray maca daalika ragga ayagaa awgeed ayaa nabi moxamed calai sala slam loo dhaawacay oo ilagta lagaga jibiyey oo madaxiisa maxay dhiig lagaga keenay oo god lagu riday oo intaasoo la dhibaatay sayid ushuhadaa lagu dilay saxaabada nabigan alai slam todobaatan ragga waa khiyaarsanaa ka mid ah ayaa meesha lagu halaagay intaas kulli waxaa weeyaan waa sunadii nabiga iyo amarka nabiga ala slam oo la yara dabamaray haddana maanta waxaa la raadinayaa eh, guul baa la raadinayaa munkaraat iyo muubiqaat iyo waxyaaba ilahay u raalli kahayn ayaa mxuu lagula jira ilahay muusaa noo dhaama maxaan u dullaysannahay ayaa la leeyahay suuragal ma ahan hayaata hayaat ilaa marka muxuu ahaa sunnada nabiga ala sl slam lagaga dhego baabkaas kuma toosahay kadalika in lagu dhegnaado islaamnimada eh, wax loo baahan ya weyaan oo diinta dhan ba la wada qaato yaa ayuha aladiina aamanu dkhuluu fi silmi kaafatan kadalika in waxaa weyaan muminiinta xusuusin iyo tadkiir eh, la xasuusiyo ummaddan arinta hadda ay maraysa tafaruq iyo dhibaatada iyo howlahaas dhan haysto inay sabab u tahay khilaafka ay khilaafeen sunada nabigeena ala slat slam laguna booriyey inay sunada nabigeena ala slam soo laabtaan ayaa waxaa weyaan xadiiska laga qaadanaya xadiis lamidka weyaan xadiidka kun laba boqol iyo afariyo soddonaad can abi caiyata waxaa laga wariyey qaala hore abu caiya dahaltu waan galay ana aniga iyo wamasruuqun masruuq ayaan u galnay calaa caaishata caaishaan u galnay radia allahu tacala anhu ardaaha wuxuu lahaa masruuq wuxuu yidhi faqaala lahaa wuxuu yidhi masruuqun masruuq caaisha wuxuu ku yidhi radia allahu tacala anhu ardaaha rajulaani laba nin oo min asxaabi muxamedin nebi moxamed asxaabtiis ka mid ah kilaahumaa midkoodba laa ya'luu kama gaabiyo can ilkhayri khayr kama gaabiyo weeyaan axaduhumaa midkood yucajilu wuxuu dedejiyaa almaqriba salaada maqhrib iyo waliftaara afurka waa dedejiya walaaharu kan kalena yuahiru wuxuu dib u dhigaa almaqhriba salaada maqhrib iyo waliftaar afurkaba dib uu dhigaa fa qaalat waxay tihi man yucajilu lmaqhriba waliftaar maqhribka iyo afurka yaa dedejiyo qaala wuxuu yidhi masruuq cabdullaah yacni wuxuu la jeedaa ibna mascuudin cabdullahi ibn mascuud buu ula jeedaa weyaan fa qaalat waxay tihi haakada sidaas buu kaana ahaa rasuululahi rasuulka al sal allahu aleh ali wasalam yasnacu mid sameeya rawahu muslim nabigu wuxuu samayn jiray marka afurka iyo salaad maqhribba degdeg ayuu u dujin jiray salaadana degdeg u tegan jiray afurkana degdeg wuu afuri jiray qowluhu erayga uu yidhi laa ya'luu ay yuqasiru ma gaabiyo fi lkhayri khayrkama gaabiyo weeyaan xadiid kun laba boqol iyo shan iyo soddonaad وcan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qal wuxu abu hurayra qala rasul rasulka wuxu yihi sal l slm qaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi axabu cibaadii addoomayka kuwa looga kala gacaylo badan yahy ilaya ani xaggayga acjalahum kuwa uga degdeg badan way fitran xagga afurka rawahu tirmidi wa qala xadiisun xasan xadidku wa xadis daciifa laakiin macaanida uu xambaarsan yahay iftaarka iyo in afurka la dejiyo way noo soo hormartay weeyaan xadiidkan laba boqol iyo lix soddonaad wa can cumar ibn khaaab radi allahu tacala anhu qala wuxu cumar ibn khaaab qaala rasu wuxu yihi sal slm amiir muminiin weeyaane qala rasu wuxu yih sal slm ida aqbala leylu habeenka haddii uu soo qaabilo min haahuna dhankan uu ka soo qaabilo waa qorax kasooba xaggeeda wa adbara nahaaru maalintana uu mxuua sii jeesta uu dabar joodiye min haahuna dhankan qorax udhe xaggeeda weeyaane waqarabat ishamsu qoraxdan ay dhacdo faqad aftara saa'imu qofka soonaa wuu afur weeyaan aftara saa'im waa xukman xagga xugun ahaan wakhtiga afurka waa la gaara weeyaan laakiin waaqic waxaa laga yaabaa inuu qofku uusan afurna dib iskaga sii dhaca laakiin xugun u afuri weyaan lakiin waaqica maahan muttafaqu calayh saddexda marka shari iqbaal اleyl min haahuna wa idbaaru الnahaar min haahuna wa quruub الshams saddexdaas shay ayaa mxuuha shuruuda weyaan qoraxda inay mxuuha dhacdo habeenko dhankan uu ka sii jeesta qoraxda mxuuha maalintan ay sii jeesato weyaan xadiid kun laba boqol iyo toddobiy soddonaad wa can abi ibraahim waxaa la yuri cbdillahi bn abi wfa radi allahu tacala anhuma qal wuxuu yidhi abi ibraahim sirna waan soconay maca rasul rasulka alla la socnay sal lla slm wa huwa nabigana saa'imun wuu sooman yahay falama harabat ishamsu markii qoraxda ay dhacday qaala wuxuu ku yidhi nabiga libacdi alqowmi qolada dadka qayb ka mid ah libacdi alqowmi dadkii la socday qayb ka mid ah wuxuu ku yidhi yaa fulaanu hebelow hebelow inzil deg fajdax noo basaqooy lana annaga fajdax waxaa weeyaan mishaariyo aanan u baahnayn in eh, la kariyo oo diyaarsan oo biyo lagu qasa weyaan marka waxaa la yidhahda sawiiq sawiiqaa la yidhahdaa marka basana waa la yidhahdaa ama baja waxaa tidhahdaba eh, marka waxaa weeyaan sawiiqaas noo qoy fajdax noo sawiiqoy oo sawiiqaas noo qas weyaan waa shurba aan u baahnayn in la kululeeyo u baahnayn in la kariyo oo diyaarsan saan baa loo qasi cunooyinkan hadda mxu hadda cabitaankan caadiga hadda bowdalka ad aragteen saa loo qasa caanahan laqasa iyo noocya noocaas oo diyaarsan weyaan oo laakiin raashiina oo qamadiga iyo laga sameey gerbiga laga sameey weyaan sawiiqaas noo qasa weyaan yaa fulaan hebelo inzil deg fajdax noo qooy shurbadii lana annaga mishaaryada noo qooy weyaan taasunba aad ay soomaalida u yaqaanaan fa wuxuu ya rasuul ahyow nacam fa wuxuu yidhi yaa rasuul ahyow low amsayta haddii aad galabaysato ood aad u sii mxua qorax riddo ama qoraxda ah, habeennimada aad kusii dhowaato haddii aad sii galabayso aad usii mxuu ahaa horay usii dhigto ayaa ficnaan lahayd weyaan low amse haddii aad sii galabaysato ayaa wacnaan lahayd qaala wuxuu yidhi inzil deg fajdax lana noo basaqooy weyaan oo noo shurbaqas qaala wuxuu yidhi in calayka qaala wuxuu yidhi ina calayka dushaada waxaa ahaaday nahaaran habeen maalinimo ayaa dushaada ahaatay weli maalina la jooga wey saasuu ku yidhi nabiga alai sl slam ninkiiadhehi qaala wuxuu yidhi inzil deg oo fajdax lana noo qoy weyaan qaala wuxuu yidhi fanazla ninka wuu degay oo fajadaxa sawiiqii ayuu qoy lahum ayaga fashariba rasu rsulka lagu cabay sal slm uma qaala wuxuu yidhi idaa ra'aytum alleyla habeenka haddii aad aragtaan qad aqbala mid ka soo jeestay oo ka soo qaabilay min haahuna dhankan faqad aftara asaa'imu ninka soona waa afuray wa ashaara biyadihi nabiga gacantiisa wuxuu ku ishaaray qibala almashriqi dhanka qoraxda ka soo baxayso weeyaan muttafaqun calayh qowluhu ijdax bijiimin jiim la ahriyo uma daalin daal la ahriyo uma xain xa la ahriyo muhmalatayni oo daalka iyo xadaba dhibac aan lahayn weeyaane ikhlid ku dar oo ku qas asawiiqa basada bilmaai biyo ku qas weyaan saas weyaan marka idaa ra'aytum alleyla qad aqbala min haahuna labadi karna ku dar marka waadbara nahaar waqarabat ashams saddexaas marka lama harayaan weyaan xadiid kun laba boqol iyo sideed iyo soddonaad wa can salmaan ibni caamirin waxaa laga wariyey الضبي الصحاaبiي ahاa رaضي الله taعaلى عنه وأرضاه عن نبg وxuu ka wary sل sلم qال nabgeen wuxuu yidhi إida أfطر أxaدكم hadda midkiin afura falyufطir ha ku afura calىa tamrin timir ha ku afura fain lam yajid duusan helinna falyufطir ha ku afura calىa maaءin biyo faإnahu isaga طahuurun waa طaahir waa nadiif waa wax aad u qiimo badan weyn rawahu abu daawuud ayaa wariyey watirmidi ayaa wariyey qal wuxuu yidhi xadiiثun xasanun صaxiix xadiidkan waa xadiiث waxaa weeyaan ka eh, sanad ahaan ضaciif u ah laakiin macna ahaan wax aad u qiimo badan waana axaadiista kale ay cadaynaysa wayaan noo imaan doonta insha allahu tacala oo qowl ahaan oo u daciif qowl ahaan oo u daciif laakiin ficil ahaan hadda buu noo imaanaya insha allahu tacala nabigan uu caddaynay alai sl ficil ahaan ku cadday weeyaan xadiid kun laba boqol iyo soddon iyo sagaalaad wacan anas radi allahu tacala anu qal wuxu anas kaana wuxuu ah rasul rasulka al sal allahu alay waslem yuftiru mid afuro qabla an yusalliya intuusu deganayn ka hore calaa rutabaatin rutab ayuu ku afuri jiray rutabka waxaa weeyaan ay qalalin geedka laga soo gooyey welima ay qalalin weyaan ruabkaas timirta qoyan ayuu ku afuri jiray fain lam takun haddii ayna jirin ruabaatun timir qoyan haddii ayna jirin fa tamaraatun dhowr timir ayuu nabigu ku afuri jiray timir iska caadi ah oo qalashiu ku afuri jiray timirta annaga tanaan ku afurnoo kale fain lam takun haddii ayna jirin oo timirtiiba aan lahaynin fain lam takun tamaraatun timiryaalaa haddi ayna jirin oo dhowr timir ayna meesha olin xasaa nabigu wuxuu cantoobsan jiray xasawaatin dhowr cantooba ama dhowr darsasho oo min maain biyo ayuu nabiga cantoobsan jira weya sal allah alay slam rawahu abu iyo wariyey tirmidiy wa qaala wuxuu yidhi xasanun eh, xadiidun xasan weya xadiidka waa xadiid waxaa weeyaan eh, ansaxay oo saxiix ah oo nabigeena calayi slat slam ficilkiisana ka sugan weyaan laakiin qowl ahaan oma sugna baabu amri saa'imi qofka sooman oo la fara bixifdi lisaani carabkiisa inuu ilaaliyo in la faro weeyaan iyo wa jawaarixi xibnihiisa inuu xifdiyo can ilmukhaalafaati waxyaabaha khilaafka ah khilaafyada inuu ka ilaaliyo iwa iyo isla caytanta oo dadku inuu la caytamo inuu ka ilaaliyo xibnihiisa ayaa loo bahan yahy naxwe wax la weyaan xadiid kun laba boqol iyo afartanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qal wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal alla slam idaa kaana hadduu ahaado yowmu sawmi axadikum midkiin maalinta uu sooman yahay falaa yarfud yuusan hadal xun iyo dhaqan xun la imaanin walaa yaskhab yuusan qaylinin fain saabahu hadduu la caytamo axadun qof aw qaatalahu la dagaalamo falyaqul ha yidhaahdo innii aniga saa'imun waan soomanay oo waxyaabahan aad daldalayso aniga kulama muxuu ahay qaadi kara weyaan muttafaqun wa wacanhu abu hurayra waxaa lagu yiri qala abu hurayra qaala nebi nabigan wuxuu yidhi sal alla slam man lam yadaca qofka aanan ka tegin qowla zuuri hadalka beenta ah iyo walcamala ku camalfalitaan bihi beenta lagu camalfala um, falaysa ma ahaanin lilaahi alla weyne uma sugnaan xaajatun dan fii an yadaca qofka inuu ka taga acaamahu cunadiisa wa sharaabahu cabitaankiisa ilahay danka ma lahan weyaan marka ilahay wuxuu kaa raba taqwa ilahay kaama raba lan yanaala allaha luxumuha walaa dimaauha ilaahay muxuu ahaa dabiixada iyo hadiga la gowraca hilibkeeda iyo dhiiggeeda ilaahay ma gaara walaakin yanaalu taqwa minkum taqwada xaggiina kaata ayaa gaarto marka inaad isbaahayso isdhibaatayso cabitaanka cunada ka tagta ilahay danka ma lahan haddii aad carabkaada dhowranin saasuu nabigeena cadayna calayh salatu slam xadiidkana waxaa wariyey imaam albukhaari ayaa wari weyaan baabu masaail masalooyin ayuu baab yahay baabun fii masaaila masalooyin ayuu baab yahay oo min asawm sawm ka mid masaa'il dhowr ah ayuu sheekha halkan xadiid ka hadlaysa ayuu ku soo areeri weyaan xadid kun laba boqol iyo labaiy afartanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anu an nabi nabig wuxu ku wary sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi idaa nasiya hadduu hilmaamo axaduku midkiin oo fa akala uu wax cuna aw sharib aw caba falyutima ha taam yeesho oo ha dhammaystirta sawmahu soomkiisa fa inamaa une fainamaa in kale ma ahane acamahu xaqudii allah alla weyne wasaqaahu isaga ayaa waraabiyey muttafaqun calayh marka qofka haddii intaad hilmaamo hilmaam uu wax ku cuno ama cabo oodna u qasdin soomkiisa ha iska dhammaystirta ilahay baa cunno siiyey wey fainamaa acamahu allah wasaqah inta badan waxay dhacdaa qofka soombaradka ah ama ramadaankii ku cusub yahay hadda aad bilowday amaba sunnadii aad ku cusub yahay dadka soombaradka ah ayaa u badan weyaan lidalika aley ramat ullah wuxuu ku wariyey fii musanafihi ninka la yidhi camr bn dinaar ayaa waxaa weeyaan qofbaa wuxuu yidhi camr bn dinaar baa hadalkala waxa u yimid abu hurayr u yimid abu hurayr nin u yimid markaasa wuxuu yidhi abu hurayrow waan soomay yidhi anoo sooman aan hebel u galay hebel baan u tagay markaasaa intaa hilmaamay cunno aan iska cunay markaasuu yidhi dhib ma laha laa ba's markaasaa wuxuu yidhi mar labaada haddana anoo sooman ayaan hebel u galay isla maalintii weeyaan markaas waa hilmaam waan cunuu yidhi laa ba'suu markaas mar saddexaad wuxuu yidhi hebel baan u galay haddana markaasaan cunay markaasaa wuxuu yidhi waxaa tahu yidhi nin aanan soon baranin soon barbaradaad ku tahu nin soonka aad u yaqaana matiida soonka bara marka waxaa weeyaan qofka inuu hal mar intuu cunno cuna hilmaamo dana mar labaad isla maalinta u hilmaamo dana mar saddexaad u hilmaamo waan soo barbaradun sooma wax kale maahan waa nin soonka barbarnaa weeyaan xadiid kun laba boqol iyo saddex iyo afartanaad wacan laqiid ibna sabrata waxaa laga wariyey abiratana waa la yidhahdaa radia allahu anhu ardaahum qaala wuxuu yidhi qultu waxaan yidhi rasuul iga waran iga sheekay ama ii sheeg can ilwudui weysada xaggeed wax iga sheeg weyaan weysada wax iga sheeg qala wuxuu yidhi asbiq wanaaji alwudu'a weysada wanaaji wakhallil isdhexgelgeli oo muxuu ahaa faraha geli oo si fiican biyaha u dhexgeli bayna alasaabici faraha dhexdoodana biyaha si fiican u geli ama gacmo noqdeena ama lugu ha noqdeena wabaaliq ku xelerow fi listinshaaqi sandaarka biyaha sanka aad gelinaysana markaad weyse qaadanaysa ku xeeldheeraaw oo si fiican u geli weeyaan ilaa an takuuna inaad tahay mooyane saa'iman qof sooman haddii aad sooman tahay waa maya weeyaan waxaa laga baqayaa biyaha intay ku ordaan qofka kadibna sanka iyo calooshu ay isu duleelaan ay halkaas caloosha ay saak u galaan oo kadibna qofka soonka ka bura ayaa laga baqaya rawah abu daawud ayaa xadidka wariyey watirmidi waqala wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix weeyaan xadidku xadiid saxiixa xadiidku kun iyo laba boqol waxaa la mid ah luqluqashada qofka markuu soomay uu luqluqanaya luqluqanaya weeyaan xadiidku laba boqol afartan iyo afaraad afar iyo afartanaad wacan caaishata radi allahu tacala anha qalat waxay umm lmuminiin kaana wuxuu ahaa rasul rasulka ala sal l slam yudriku miduu haleelo alfajru salaada fajar amaba mxuu aha salaada dilaaceeda yudriku miduu haleel alfajru dilaaca salaada wa huwa isagana junubun uu janaabo qaba min ahlihi ahlkiisana janaabada ay ka raacday weyaan oo muxuu aha isku dhadhab iyo waxaas uusan ahayn uma intaa kadibna yaqhtasilu oo kormayrta nabigu u qabaysta qofka isagoo janaabo qaba haddii salaada ay dilaacdo aadaanka labaad la adimo u qabaysto waxba dhibaato ma lahan soonkiisuna wadanaya wax ishkaalna ay lahayn weyaan xadiid kale oo kun afar boqol iyo afar iyo kun iyo laba boqol iyo afar iyo kun laba boqol iyo shan iyo afartanaad wacan caaishata radi allahu tacala anha wardaha wa ummi salamata radia allahu tacala canha qaalata waxay dhaheen labadoodaba kaana wuxuu ah a rasul rasulka al sal slm yusbixu mid waa bariista junuban isagoo janaabo qaba min hayri xulumin isagoo dhadhab iyo qofka inuu isku janaaba uusan ahayn oo halkaas ay kaga imaanin isagoo janaabo qaba waa baraysan jiray oo salaada dilaac jirtay waa isagoo weliba dhadhab waxaas alhno xaaskiisa xaggiis uu kaga yimid uma intaa kadib yasuumu nabigu waa soomi jiray sala allahu aleh ali muttafaqun caleyh marka qofka in ay u gasho salaadda ay dilacda isagoo janaabo qaba waba kama dhibaysa laakiin markay salaad dilacda kadib inu howlaha gala maaha uu soo galay uu saaxday isagoo jiifa ayaa muxuu aha salaadii lagu addimay ama isagoo iskaba suxuurinaya salaadii lagu addimay kadib uu qabaystay waxba dhibaato ma lahan weyaan wax dhibaato ay leeda ma laha baabu fadli sawmi almuxaram bisha muxaram oo la sooma ayuu u baab yahay fadliga ay leedahay iyo wa shacbaan bisha shacbaan iyo walashhur ulxurum bilaha ashhur xurumka loo yaqaano oo rajab iyo dilqicda iyo dilxija iyo muxaram ayaa la yihahdaa arbacatun xurum afarta biloodoo xurmadale waa afarta weyaan oo goonida dheerida mxuu ahaa xurmada gooniga ilahi usi subxana wa tacala xadiidkun laba boqol iyo lix iyo afartanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardahu qala wuxu abu hurayra qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal slm afdal siyaami siyaam soom waxa ugu fadli badan bacda ramadaana bisha ramadaan kadib shahrullaahi almuxaram bisha ilaahay ee muxaram weeyaan wa afdal salaad salaad waxaa u fadli badan waa bisha aan ku jirno muxaram hadda bisha aan ku jirna weeyaan muxaram wa afdal salaati oo caawa marayso afar toban wa afdal salaad salaad waxaa u fadli badan bacda alfariidati faradka kadib salaatu leyli salaatu leylka rawahu muslim ee xadiidka wariyey xadiidkun laba boqol iyo toddoba iyo afartanaad an caaishaa radi allahu tacala anha qalat waxay tihi ummuminiin lam yakun ma ahayn annabiy nabiga sal l slam yasuum mid sooma min shahrin bil lam yakun muusan ahayn annabiy nabiga yasuum mid sooma min shahrin bil akara min shacbaana bisha shacbaan wax ka badan weyaan bil aad bish shacbaan mxuuah intuu ka sooma ka badan oo ka soomi jira ma jiri jiran weyaan fa inahu nabigeena alai sl slam kaana wuxuu ahaa yasuum mid sooma shacbaana bishacbaan kullahu dhammaantiis ayuu soomi jira nabiga alai sl slam wa fii riwaayatin kaana wuxuu aha nabiga suu mid sooma shacbaana bishacbaan ilaa qaliila saas weyan riwaayadan damba markaasi caddaysay nabiga bisha shacbaan inteeda badan ayuu soomi jiray calayh sala slam muttafaqun calayh xadiidka kun laba boqol iyo siddeed iyo afartanaad wa can mujiibata albahliya radia allahu tacala canha ardaha can abiiha waxay ka warraysay o cammiha adeerkeed ama abeed waxay ka warraysay oo saxaabi ahaa annahu adeerkeed ama mxuu ahaa aabbaheed ataa wuxuu yimid rasuula allaahi sala allahu calayh wali wasalam nabigu u yimid uma inalaqa wuu tagay nabigu yimid anahu ninkaas ataa wuxuu yimid rasuulah buu yimid sal sl nabigu mar u yimid o uma intaa kadib indalaanka wa iska tagay faataahu wuxuu yimid marka nabiga bacda sanati sanad kadib uu yimid waqad taayarat isagoo doorsoontay xaaluhu xaaladiisa iyo wahayatuhu muuqaalkiisi dhan waa doorsoomay ninkii waaba nin kaleba ninkiisa ad u ekaa si aan haynaad nabigu ugu imaaday faqala wuxuu ya rasuulahyow amaa tacrifunii miyaadan i garanaynin wuxuu arkay nabigoon si fiican u salaamayn miya nabigoon aad muxuu ahaan yani si gooni ahaan qofaan aqoon camal u ayuu arkay miya ma aqaanade qaala wuxuu yidhi waman anta keed ahayd adiga qaala wuxuu yidhi ana albaahiliyu ninkii waxaan ahay qoladii reer baahil ka dhashay weeyaan alladii kaasoo jituka kuu yimid ama kuu imaaday jituka kuu yimid ama kuu imaaday caama alwal ana wuxuu yidhi albaahiliyu ninkii baahili ah ayaan ahay alladii kaasoo jituka kuu imid hore qaala wuxuu yidhi famaa hayaraka maxaa ku dooriyey waqad kunta xasana alhayati nin hay-adiisii muuqaalkiisu fiican ya aadba ahayde maxaa ku dooriyey qaala wuxuu yidhi maa akaltu ma aanan cunin acaaman cunna mud faaraqtuka maalinta aan kaa tagay laga bilaabo ama wakhtiga muxuu aan kaa tagay ilaa bileylin habeen maan wax kala cunna maan cunin macnaheed waxaa weeyaan intaa waan sonnay sanadkaa milaan sonnay waa saddex boqol iyo lixdan habeen weeyaan faqaala rasul wu yh sal slm cadabta nafsaka naftaada waad cadibtay uma qaala wuxuu yidhi soom shahra sabri bisha sabarka soo mooyaan waa bisha mxuah ramadaanka iyo wa yowman hal maalin min kulli shahrin bil arkan hal maalin ka soon bisha mxuu ahaa sabarka waa bisha ramadaanka waxaa weeyaan soon iyo hal maalin bil kasta ka soon qaala wuxuu yidhi zidnii ii kordhinaba allow qala faina bi ani waxaa igu sugan quwatan awood baan leeyahay weyaan qala wuxu yidhi nabigeen ala sl slam sum soom yowmayn laba maalmood qa wuu yidhi zidnii ii kordhi qaal wuxuu yidhi sum som alaaa ayaam saddex maalmood qaal wuxuu yidhi zidnii ii kordhi qaal wuxuu yidhi sum soon min alxurumi bilaa xurmada qayb ka soon watruk qaybna ka tag weyaan qayb ka soon qayb ka tag qayb ka soon qayb ka tag sum soon min alxurum bilaa xurmada watruk qaybna ka tag weyaan sum ka soon min alxurum bilaa xurmada qayb ka midta soon watruk ka tag weyaan qaala wa qaala wuxuu yidhi nabigeena biasxaabici farihiisa ahalaa fadamaha saddex farooduu nabiga isu soo dumay alah slat saddex farood ayuu nabiga isu soo dumay alayh salaa slaam uma arsalahaa kadibna wuu seediyey yacnii bilaha xurmadana saddex ka soon wahaakada saddex ka soon kadib ka tag saddex ka soon saasa kulley macnaha waa noocaas rawahu abu daawuud wa shahru sabri ramadaana wey xadiidka waa daciif xadidka waa daciif laakiin axaadiista in bishii bishii saddex maalmood laga sooma way waxaa weeyaan way badan tahay wayna waxaa weeyaan sugan tahay weeyaan baabu fadli asawmi soomka oo la sooma fadliga ulahi u baab yahay iyo waayrihi soomka hayrkiisa fi cashri awali tobanka mxuu ahaa uwali tobanka hora oo min dilxijati bisha dilxija tobanka maalmood oo horaysa fadliga soomka uu leeyahay iyo soomka waxaan ahan oo acmaasha wanaagsan ayuu u baab yahay baabkan weyaan xadii kun laba boqol iyo sagaal iyo afartanaad wa an ibn cabaas radi allahu tacala canhuma qala bn cabdillah bn cabaas qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal l slem maa min ayaamin ayaamo ma jiro alcamalu camalka asaalixu fiiha iyada dhexdeeda axabu laga kalgacaylmayna ila allah alla weyne min hadi alayaam ayaamahan yacni wuxuu la jeedaa ayaama alcashri tobanka maalmood oo dilxijo weeyaan oo mar raba iyada lafteeda lasoo maray qaala waxay ya rasul lahyow wala ljihaadu jihaadna fii sabiili lah xataa jihaadkana oo jidka lagu jihaada xataa ma ka fadli badantay qaala wuxuu yidhi waljihaadu jihaadna ayadaa ka fadli badan oo fii sabiili lahi si jidka alla muxuu lagu jihaado xataa kama fadli badno ayadaa ka fadli badan ilaa rajulu nin oo kharaja baxay binafsihi naftiisa iyo wa maalihi maalkiisao dhan la baxay weyaan oo falam yarjic aan la soo laabanin min dalika maalkiisii iyo mxuua naftiisana bishay waxna aan la soo noqonin oo asaga naftiisa lagu dilay xoolihiisana lagu qaatay weyaan rawahu lbuhari xadidka imaam bukhari ayaa wariyey baabu fadli sowmi yowma carafata maalinta carafa fadliga soomkeeda uu leeyahay iyo caashuraa maalinta caashura oo hadda dhowr biri ay mxuuaa soo gudubnay iyo wa taasucaa sagaalaadkii oo hadda dhowr biri ka hor aan soo marnay fadliga uu leeyahay soomka la sooma inuu baabiyo weyaan xadiidku laba boqol iyo kontonaad can abi qataadata waxaa lg radi allahu tacala an arda qala wuxuu yidhi su'ila rasuullah baa la weydiiyey can sawmi yowmi carafata maalinta carafa soomka la sooma ayuu nabiga wax laga weydiiyey fadliga uu leeyahay qaala wuxuu yidhi nabigeenna yukafir wuxuu dhaafayaa oo dembi dhaaf uu noqonayaa alsana almaadiya sanadka hore iyo walbaaqiya sanadka baaqiga weeyaan rawahu muslim xadiidku laba boqol iyo kow iyo kontonaad waa carafata weyaan waa yowma carafa waxaa lagu dhaafaya sanadka muxuu ahaa hore i kan dambe weyaan sanadka loosoo dhaafay kan dambe oo hadda lagu bilowday weyaan ama bilaabana xadiid kun laba boqol iyo ko kontonaad waa ibnu cabbaas radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka al sal l slm saama wuu soomay yowma caashuraaa maalinta caashura ayaad soomay waa tobanka bisha muxaramo haddaan ku jirno oo caawa toban iyo afarta ah amara nabigu wuxuu faray bisiyaami in la sooma uu faray muttafaqun calayh xadiidka kun laba boqol iyo laba iyo kontonaad can abi qataadata waxaa laga radi allahu tacala anhu an rasul rasulka sal slam su-ila waxaa laga weydiye can siyaami yowmi caashura maalinta cashura soonkeeda nabiga wax laga weydiiyey qaala wuxuu nabigeena yukafiru sana almaadiya sanadka hore ayaa dembigeeda lagu dhaafa rawahu muslim xadiid kun laba boqol iyo saddex iyo kontonaad waa ibn cabaas radi allahu tacala anhuma qaal wuxuu ibn cabaas qaala rasul lah wuxu yiri sal lla slam lain baqiitu haddii aan noolaado oon sii baaqi noqdo ilaa qaabilin sanadka soo socda la asuumanna waan soomi ataasica maalinta sagaalaadka waan soomi weyaan sagaalaadki tobanaadki iyuu nabig isu dari rabay alai sla muslim yahuudda ku khilaafaayey baabu istixbaabi sawmi sittati ayaamin shawaal lixda maalmood oo shawaalka in la soomo sunnada ay tahy ayuu yahay xadiidkun laba boqol iyo afar iyo kontonaad wacan abi ayuuba radi rasul rasulka al sal slm qaal nabigan wuxuu kaana wuxuu ahaadaa ka siyaami dahri zamanka dhan ama sanadka dhan qof sooma ayuu la ajir yahay rawahu muslim baabu istixbaabi sawmi yowmi litnayni maalinta isniinta oo la sooma iyo walkhamiise sunanimadiisa ayuu baab yahay xadiidka kun laba boqol iyo konton iyo shanaad can abi qataadata radi allahu tacala anhu ana rasula rasulka al sal slam su-ila waxaa laga weydiiyey can sawmi yowmi litnayn maalinta isniinta soomkeeda faqaala wuxuu yihi nabigeenna dalika maalinka isaga yowmun waa maalin oo wilidtu lii dhali fiihi isaga oo dhasha weeye wa yowmu bucidtu waa maalinta laisoo bixiyey oo lasoo saar nabinimo laisoo saaro weyaan aw unzila cay lagu soo dejiyey fiihi isaga rawa muslim marka fadli gooni ah ayuu ku sheegay alai sla slam xadidka u baabka ama qabla alakhiir kun laba boqol iyo lixi kontonaad can abi hurayrata radi allahu an rasul rasulka wuxu ka wari sal slam qal nabigan wuxuu yidhi tucrad la bandhiga alacmaalu acmaasha yowma fauxibu waxaan jeclahay an yucrada in la soo bandhiga camali camalkayga wa ana saa'imun ana sooman lidalika nabiga saas uu soomi jira alayh slat rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan wa rawahu muslim bihayri dikri sawmi ayuu nabiga muxuu ahay ka wariyey weyaan imam muslim xadidku dambeeye kun laba boqol iyo toddoba iyo kontonaad wacan caaishata radi allahu tacala canha wa ardaaha qaalat waxay tidhi kaana rasul rasulka al wuxuu yidhi muxuu ahaa kaana wuxuu ahay rasul rasulka al sal slem yataxaraa mid ku dadaalo sawma alithnayni isniinta soomkeeda iyo waalkhamiisi ayuu nabiga ku dadaali jiray rawahu tirmidi ayaa wariyey waqala wuxu yhi tirmidi xadiiun xasan hada wallah aclam wsal allah wslm cala abdi rasuuli mustafa